بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحال waxaynu ka bilaabanaynaa cashirkeenna bogga laba boqol iyo lix iyo lixdan iyo baabka xaalka baabulxaal kutubta qaarkood waxay qoraan halkaa baabulxaal aynu leenahay wal xaalu bay qoraan haddaynu wal xaalu nidhaahno waxaa lagu cadfayaa ereyadii ka horreeyey oo mafcuulun bihigii hore ayuu ku cadfanaanayaa wal xaalu ayaa ka mid ah mansuubaadkii baabulxaali waa baabka xaalka culima xaal waxaa loo yaqaanaa baabidil oo naxwaha lagu sharxo ayaa xaal la odhanayaa luqadda haddaba xaalku wuxuu noqon maa calayhi shaksu min khayrin aw sharin qofku wuxuu ku dul sugan yahay oo khayr ah ama shar ah ayaa xaal la odhanayaa waa qofku wuxuu ku dul sugan yahay oo khayr ah ama shar ah waxaa kaloo luqadda xaal loo yaqaanaa alwaqtu aladii anta fiihi xilliga aad joogto xaal ayaa la yidhaha oo waka mudaarica loo qaybiyo xaal iyo istiqbaal baa loo qaybiyaa xaalku waa alwaqtu aladii anta fiihi waa xilligan aad joogto istilaaxa nuxaadda markaan doonayno istilaaxa nuxaadda markaan doonayno ereyga xaal ihi istilaaxa nuxaadda wuxuu noqonayaa xaalku markaan nuxaadda doonayno waa laba ficil oo qofku uu samaynayo ama laba dhacdo oo qofku uu samaynayo ayuu midkood u qaadanayaa inuu yahay muhim ka kalena wuxuu u qaadanayaa inuuna ahayn muhim oo sifu u qaadanaya kaa sifada loo qaatay baa naxwaha xaal loo yaqaanaa xaal tusaale ahaan haddaan fadhiisto anoo goslaya laba dhacdo ayaan sameeyey midi waa fadhiisiga midina waa qosolka ka alla kaan doonaan ficilkii naxwaha ka dhigi ka kalena xaalaan ka dhigi oo waxaan odhan waan fadhiistay anigoo goslaya waan fadhiistay anigoo goslaya haddaba haddaan idhaa waan fadhiistay anoo qoslaya anoodaasi waxay tilmaamaysaa xaalo oo ereyga xaalo ah dee lama yidhaa xaal lama yidhaa laakiin waa anoo iyo innaga oo iyo adiga oo iyo isaga oo ereyga saa loo macneeyo ayaa xaala waan imid anigoo degdegaya waa xaala haddaba anoodaasi waa timid adigoo yaaban adigoodaasaa xaal ah af soomaaliga markaan doonayno naxwaha ismi mansuuba ayaa laga dhigay xaalada laftigeega laba dhawaaq baa ku bannaan in la lab laga dhigo oo xaal loogu dhawaaqo iyo in dhadig laga dhigo oo xaalatun loogu dhawaaqo kii oo xaalatun la leeyahay oo la dhadigaynaya gabayga sharaxeenna uu qorayo sajaacigu ayaa ka mid a ninkii farasdak la odhan jiray ama weji qoosh leh isagoo gabay tirinaya ayuu yidhi calaa xaalatin low aana fi lqawmi xaatimaan calaa juun bihi ladanna bilmaa'i xaatimiin wuxuu idhi xaalad baan ku dul suganahay buu yidhi baahi iyo dhibaato ah haddii xaaladaan ku suganahay xaatim uu ku sugnaan lahaa ama qoomkanba uu xaatim ka mid noqon lahaa isagoo deeqsigaa taqaaneen ahaa ayuu waxa ugu jaban ku bakhayli lahaa oo biyo ah waxa ugu jabani waa biyo e biyuu ku bakhayli lahaa isagoo deeqsinimadiisa aad garanayseen calaa xaalatin xaalad baan ku dul suganahay low anna fi lqowmi qoomka dhexdiisa hadduu ahaan lahaa xaatima ninkay xaatim la odhan jiray hadduu ahaan lahaa calaa juudihi deeqsinimadiisa maceega la danna wuxuu ku bakhayli lahaa bilmaa'i biyo xaatimin ahaa xaatim ama xaatimin xaatim xaatimin waxaa loo khafdinaya waxaa laga bedelaya calaa juudihi damiirka ku jira ayaa laga bedelaya haddaba waxaan uga jeednaa calaa xaalatin ereygaa xaalatina wey waxa fara badan luqadda marka la joogo xaaladda in lafdigeega lab laga dhigo oo xaalun loogu dhawaaqo dhadigayntu wuu yaryahay sida gabaygaas oo kale laakiin sifadeeda iyo waxyaabaha ka farcamaya in lab laga dhigo ayaa fara badan lab laga dhigayaayoo huwa baa la odhan laakiin hiya la odhan maayo waa sida faraha badan ee xaaladu ay leedahay markaan doonayno waxaa lagu gartay inay labayntu ay fara badan tahay si inta badan waxaa la ogaya laf aan dhadigayntaa fara badan gabayganaaba tilmaamaya hoosta hoose sajaacigu uu ku qorayo muxuu yidhi sajaacigu إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره واللياليا إذا أعجبتك مركي كايا بصه الدهر ولقا مركي كايا بصه حال xaaladi markay kaa yaabiso من امرئ قف حقي haddaad قف la yaabto buu yidhi weligaa fadachu qofkaa uga tag oo wawaakil u wakiilo amrahu amarkiisa walayaaliyo habeenada macooga war qofkaa wakhtiga u daa wakhtigaa edbin doonee ka aad la yaabto wakhtiga u dhaaf buu yidhi waxaynu arkaynaa acjaba faacilkeegu waa xaalun xaalun haddaba labbaa laga dhigay lafdi ahaan laakiin sifadeedii iyo ficilkeegii waa la dhadigeeyey oo acjaba lama odhane acjabat baa la yidhi ayaa loogu dhawaaqay idaa acjabadka markay kaa yaabiso addahra weligaa xaalun xaal min imri'in qof xaggii fadachu uga tag oo wawaakiil u wakiilo amrahu amarkiisa wallayaaliyo habeennada macooga baabulxaali waa baabkii xaalka wa huwa xaalku wasfun waa wasfi ereyga wasfiga ah waxaa loo yaqaanaa maa dalla calaa xadasin mucayanin wa daatin mubhama waa shayga kutusa xadad gaar ah iyadaata aan la garanaynin masalan wasfigii waa ismigii faacil oo kale jaalis jaalisku waa xadad mucayan ah oo juluus ah daatada samaynaysaana waa mubhaamo oo jaalis markaa tidhaa waxaa dhici karta inuu cali yahay ninka fadhiisanaya waxaa dhici karto inuu muxamed yahay waxaa dhici karto inuu ninka kale yahay wa huwa isagu wasfun waa wasfi wasfiga oo fadlatun dheeraad ah wasfiga oo yaqacu dhacaya fii jawaabi kayfa kayfa jawaabkeega ayuu dhacaya oo jawaabka kayfa ayuu dhacaa kow waxaynu nidhi waa wasfi waxaa inaga baxay wixii aan sifada ahayn oo dhan ismigii faacil iyo ismigii mafcuuliyaa looga jeedaa laba waxaynu nidhi waa fadlo fadlada waxaa lagu tilmaamaa maa laysa ruknan fi lkalaam waxa aan kalaamka dhexdiisa rukni ahayn ayaa la odhanayaa waa fadlo yaqacu wuxuu dhacaa fii jawaabi kayfa kayfa ayuu jawaab u dhacaa marka lagu yidhaahdo kayfa jaaa muxamed sidee buu maxamed ku yimid waxaad odhanaysaa jaaa musrican jaaa muxamedun musrican ama musrican qura baad odhan musrican waa xaaladii oo kayfe jawaabkeega ayay dhacaysaa ka darabtu waxaan garaacay allisa tuugi ayaan garaacay maktuufankii oo dibdib loo xidhay ama la garba xidhay isagoo garba duub loo xidhay baan garaacay waxay ka dhigan tahay markaad leedahay darabtu lisa maktuufan tuuggu wuu kaa xoog weyn yahay markaad tidhaa darabtu lisa tuuggii baan garaacay oo sideed u garaaci kartay sawka kaa awood badan baa lagu odhan maktuufan baad odhanaysaa wuu i xidhxidhnaa garba duub kayfa darabta lisa war sidee tuugga u garaacday markaasaad odhanaysaa maktuufan garba duub buu xidhnaa xaaladu waa ereyga maktuufan haddaba maktuufan waa wasfi oo ismi mafcuul buu ku yimid waxaynu ognahay waa fadlo oo arkaanta kalaamka ka mid ma aha waxaa kaloon ognahay waa yaqacu fii jawaabi kayfa oo kayfa darabta lisa baa lagu odhan markaasaad ku jawaabi maktuufan wasfinimadii haddaba ismi mafcuul buu noqday oo hadda maktuufantani waa ismi mafcuul oo ficil sulaasiya laga keenay lama intahaa markuu gebagabooday alkalaamu ka hadalka cala almafcuulaati mafcuuliyada laga hadlaa sharactu waxaan gudagalay fil kalaami ka hadalka calaa baqiyati almansuubaat la nasbiyayaasha soo hadhay aan ka hadlo fa minhaa waxaa ka mida alxaalu xaalkaa ka mida wa huwa isaga cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa camaa kiibaa laga cibaareeyaa ijtamaca ay ku kulmeen fiihi dhexdiisa halaathatu shuruudin saddex shardi saddex shardi shayga markay ku kulmaan ayaa laga cibaaraynayaa axaduhaa midkood an yakuuna waa inuu yahay wasfan wasfi kow waa inuu wasfi noqdo wasfigan waxaa looga jeedaa maa dalla calaa xadasin mucayanin wadaatin mubhama wa haani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay fadlatan fadlo fadladana waxaa looga jeedaa maa laysa ruknan filkalaam walow yaan laga maarminbe wahaaliuka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay saalixan mid u suubanaya lilwuquuci dhicitaan fii jawaabi kayfa kayfe jawaabteeda uu dhaco kayfe ayuu jawaab u dhacaa wadaalika kaasi ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeye darabtu waxaan garaacay allisa tuuggii ayaan garaacay maktuufankii oo garbaduub loo xidhay fa in qulta haddaad tidhaa yeridu waxaa soo arooraya calaa dikrilwasfi wasfiga sheegidiisa naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaahay baa yidhi fanfiruu baxa hubaatin ku baxa hubaat ereygaa hubaat ihi ma isagaa ah wasfiba sideed uga dhigteen wasfi ayaa lagu odhan karaa waayo hubaatin idinkoo kala tagsan weeyi waxaad dhadhansanaysaa markaan hubaatin idinkoo kala tagsan idhaa ismi faacilin lagu awilayo mutafariqiin buu inagu awili doonaa fa in qulta haddaad tidhaa yeridu waxaa soo arooraya calaa dikrilwasfi wasfiga sheegidiisa waxaa ku soo arooraya naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kale fanfiruu hubaatin fa inna hubaatin kelmadda hubaatinihi xaalun waa xaalo walaysa biwasfin wasfina maaha وعلى ذكر الفضلة فضلة شيقيدنا وحكسو أروريا نحو قوله تعالى إلهي قولكي أوكله ولا تمشي هاللغين في الأرض أرلد دحديد هاللغين maraxan adigoo iskibrinaya ereygaa maraxan ihi waa xaalo haddana hadalku kama maarmi karo wa qowlu shaaciri iyo gabayaaga qowlkiisa ayaa ku soo arooraya gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء فاعلات مستفعلون فاعلات فاعلات مستفعلون فاعلات ليس من مات ليس معها man maata qofka geeriyooda oo fastaraaxa iska raaxaystaa bimaytin mayd ma aha qofku hadduu geeriyoodo uu iska raaxaysto mayd hamoodin innama almaytu maydku mayitul axyaa'i kuwa nool maydkooga weeyi mayd haddaad doonayso ka socdo ayaa mayd ah markuuna si caadiya u noolayn innama almaytu man yaciishu waa ka nool ka'iiban isagoo murugaysan kaasifan oo welibana la warwargeliyey ama uu warwarayo baaluhu qalbigiisu oo qaliila rajaa'i rajihiisuna uu yar yahay haddaad may doonayso waa ninka nool ee murugada ku nool iyo warwarka iyo rajo la'aanta kaa ayaa mayd la yidhaahdaa haddaba waxa maxalu shaahidkeennu yahay inama almaytu man kaciiban waa xaalo hadalkuna ka maarmi maayo eh xaaladu hadday fadlo tahay ma isagaa laga maarmayo ereygan xaalada ah fa innahu low usqida haddii la rido maraxan ereyga maraxan ah walaa tamshi fi lardi maraxan haddii la rido wa ka'iiban kelmadda ka'iibana haddii la rido fasada waxaa fasahaadaya almacnaa macnihiibaa fasahaadi kaygu halkaa wuxuu yidhi fa innahu low low usqida baa ayaa ka fudud fa innahu low usqida haddii la rido maraxan kelmadda maraxana haddii la rido wa ka'iiban kelmadda ka'iibanana la rido fasada almacnaa macnihiibaa fasahaadaya fa yabdulu waxaa markaa buri kownulxaali xaalka ahaantiisa fadlatan fadlo uu yahay wuu burayaayoo meeshuu ka bixi wa calaa dikrilwuquuci dhicidda sheegiddeeda fii jawaabi kayfa kayfe jawaabteeda inuu dhacana waxaa ku soo arooraya naxu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kale walaa tacthawha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda ha fasahaadinina mufsidiina idinkoo fasahaadinaya aayaddaasoo kale kayfe siday jawaabkeygii u dhici qultu waxaan kuugu jawaabaya haddaan ahay sheekha kitaabka qoray hubaatin kelmadda hubaatinihi fii macnaa mutafariqiin mutafariqiin bay la macno tahay kuwo kala tagsan wasfigii baa lagu awilayaa oo fa huwa wasfun waa wasfi taqdiiran xagga macnaha iyo taqdiirta waalmuraadu bilfadla fadlada iyo dheeraadka waxaa looga jeedaa maa yaqacu ka dhaca bacda tamaami jumla jumladu intay dhammaystirantay dabadeed ka dhaca ayaa loo jeedaa laa maa yasixu kiise loogama jeedo aan wasaxayey alistighnaa'u in laga maarmo canhu xaggiisa in laga maarmo walxaddu xadka almadkuuru la sheegayo lilxaali xaaladiibay u sugnaatay almubayinati ee macnaha caddaynaysay lalmu'akida mu'akidada uma aha walaa tacsaw fi lardi mufsidiinna waa mu'akido xaalada mu'akidadaa tacriifkaasi uma yaal culima haddaba xaaladu shuruud bay inooga baahan tahay shuruuddeedii bal haynoo sheego wa sharduhaa waxaa loo shardiyaa xaalada atankiiru nakirayn baa la shardiyaa shayga xaalo noqonayaa waa inuu nakiro yahay macrifo ma noqon karto saaxibulxaalka oo ka xaalada ku tilmaamanina waa inuu macrifo yahay oo isaguna nakiro ma noqdo hadduuna musawiq haysanin shardulxaali xaalka shardigiisu an takuuna waa inay tahay nakiratan nakiro waa inay tahay fa in jaa'ad hadday timaaddo xaaladu bilafdi lmacrifati lafdi macrifo hadday ku timaaddo wajaba waxaa waajibaya ta'wiiluhaa in la awilo binakirati nakiro lagu awilo wadaalika kaasi ka qowlihim waa qowlkooga oo kale udkhuluu soo gala alawala faalawal saaad u soo kala horrayseen waa muratabiinkii oo laydin tartiibinayo wa arsalahaa geeliibuu diray ama fardihiibuu dirayba wa arsalahaa wuu diray alciraaka iyadoo iswada cidhiidhiyeysa ayuu darkii ku soo horay alciraaka waa xaala albay wadataa alawala falawala waa xaala albay wadataa haddaba xaaladaa asha wadata nakiraa lagu awili wa qiraa'atu bacdihim iyo qaarkood akhriskooga culimmada qaar baa akhriyey layakhrujanna alacazu minha aladalla layakhrujanna alacazu minhaa aladalla aayadda waxaa loo badnaa in la akhriyo layukhrijanna alacazu minha aladalla kolka xaala kuma jirto haddaan layukhrijanna akhrino laakiin haddaan layakhrujanna akhriyo aladallada dambe ayaa xaalo noqon ilain kharaja laazim bay ahayd almafcuul qaadanine layakhrujanna wuu baxayaa alacazu ka cizigaalihi minhaa magaalada madiine ayuu ka bixi aladalla isagoo dulli badan oo dulli leh waxa weeye ninkii khaa'inka ahaa ama munaafiqa ahaa rasuulkuuna ula jeedaa aayadda ilaahay siduu inooga xikaayoonayo layakhrujanna wuu baxayaa alacazuka ciziga le oo muxammed ah minhaa madiine ayuu ka bixi aladalle isagoo dulli oo dee cararayo oo aan eryanayno buu yidhi xoog haddaan kaga saari weynuu leeyahay aladalla waa xaala markaa haddaan la yakhrujanna idhaahdo oon ya-da fadxiyo ra-dana angodo oon la yakhrujanna ugu dhawaaqo aladalla waa xaalo al wadata xalkeeguna wuxuu noqonayaa asha siyaada ah haddaan la yukhrijanna ugu dhawaaqnana aladalla mafcuulun bihi bay icraabnaan waa bifadxilyaa ya-daa la fadxin wa damin raa'i ra'dana waa la damin wa haada almawdicu meeshan iyo wa naxwuhaa kuwa lamidka ah mukharajatu waxaa lagu saarayaa calaa ziyaadati alalifi wallaam asha ku jirtaa inay zaa'ido tahay wa ka qowlihim qowlkoogoo kaleba weeyi ijtahid dadaal waxdaka keligaa adigoo ah ereyga waxdakiihi waa xaalo haddii lagu idhaah sawka damiir loo idaafeeyey waxaad odhanaysaa waa munfaridan buu ku awilan yaho waa asmaada mutawakilada fil ibhaamka loo yaqaan oo macrifoobayo wa haadaa kan mu'awalun waxaa lagu awili bimaa shay baa lagu awili laa idaafata idaafo fiihi dhexdiisa ayna ahayn wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeye ijtahid dadaal munfaridan adigoo kelidaaya warniyow kelidaa dadaal saaxibulxaalkuna shuruud buu culimay naga rabaa wa shardu saaxibihaa saaxibulxaalka shardigiisu atacriifu waa in la macrifeeyo oo macrifo waa inuu inoo noqdo aw takhsiisu ama waa in la khasiso oo nakiro wadata takhsiis uu noqdo aw tacmiimu ama waa in la camimo oo cumuum uu faa'iideeyaa aw ta'khiiru ama waa in dib la mariyo oo xaalada uu ka sii dambeeyaa naxw khushacantii ay wada khushuucsan tahay absaaruhum indhahoogu ayay yakhrujuuna baxayaan hadda ereyga khushacan waa xaalo waana jamcu tagsiir khaashican baa khushacan lagu jamciyey saaxiibulxaalku waa yakhrujuuna wowgeega waana macrifo dee wowgu waa damiir oo waa macrifo xaaladana way iska bannaantay in xagga hore iyo xagga dambe kay dooni ha marto fii arbacati ayaamin afar maalmood dhexdood sawaa'an iyagoo ku siman afartaasi ama u siman lisaa'iliina masaakiinta iyo kuwa dadka wax ereyga sawaa'an waa xaalo saaxibulxaalkuna waa arbaca haddaba arbaca marka aynu nidhaahno waa saaxibulxaal waa nakira lagu odhan takhsiis bay heshayoo mudaaf baa laga dhigay arbacada oo waxa loo idaafeeyey ayaaminta waynu aragnaa wamaa ahlaknaa m maanaan halaagin min qaryatin wax tuula'a ah maanaan halaagin ilaa lahaa mundiruun ilaa lahaa kiyay u sugnaadeen mundiruuna kuwa u mooyaane ilaahay wuxuu leeyahay magaalo ma ma halaagno ama tuulo ma hagaa halaagno ilaayo marka hore horta xaqa ay fahmaan markay xaqa fahmaan bay cinaad ku daraan markaasaa lagu halaagaa oo cuquuba ay ku dhacdaa aayaddaa qur'aanka ah lahaa mundiruun waa jumlo mubtade iyo khabar ka kooban lahaadu waa khabar qadimay mundiruunana waa mubtade ta'akhuray jumladaasi waa xaala haddaba lahaa mundiruun jumladaasi jumlo xaalo ah ayay noqonaysaa ilaa lahaa mundiruun waa jumlo xaalo ah saaxibulxaalkeegii waa ereyga qaryo ah haddii lagu yidhaah waa nakirana waxaad odhanaysaa cumuum bay faa'iidaynaysaa oo waa tii qaaciidadu ahayd nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum wa shardu saaxibi limayata muuxishan dalalun waa gabay inoo iman doona limayata inanta maya waxa u sugnaaday muuxishankii oo wada uwaadhi ay ku sugan tahay dalalun gidaar yar baa u sugnaaday oo gidaar baa meesha yaalla haddaba limayata markaynu eegno waa mubtade waa khabar baan doonayaa limayata dalalunna waa mubtade ta'akhuray muuxishanna waa xaalo xaaladaa waxa saaxiibulxaal o ah sida siba weihii qabo ereyga dalalun ah jumhuurtuse way diideen oo arrinkaa way ku diideen sheekheenanina siba weyhi buu raacay kol hadduu shaahid u soo qaatay waayo jumhuurta muuxishanta xaalada ay ka dhigayaan damiir khabarka ku asturan ayay leeyihiin ha laga xaaleeyo laakiin kamayn xaalayn dalalun siba weyhi baa dalalka qaatay haddaba dalalun waa nakire eh sidee baa looga xaalaynayaa haddii lagu yidhaah muta'akhir buu noqday baad odhanaysa oo xaaladii baa ka soo qadintay taqdiimkaasina waa bannaan yahay wa shardu saaxibihaa saaxibulxaalka waxaa loo shardiyaa atacriifu in tacriif iyo macrifo in lagu sameeyo aw itakhsiisu ama in takhsiis lagu sameeyo oo la khasiso aw itacmiimu ama in la camimo oo caam laga dhigo aw itakhiiru ama in taakhiir lagu sameeyo oo dib loo dhigo naxwi khushacan absaaruhum yakhrujuun oo kale weeyi fii arbacati ayaamin sawaa'an lisaa'iliin oo kale weeyi wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruun oo kale weeye limayata muuxishan dalalun oo kale weeye ay shardu saaxibi alxaal saaxibulxaalka waxaa loo shuruuddiisu waaxidun waa mid oo min umuurin umuur ka ahaaday arbacatin afar ah afar arrimood ayaa mid ahaan loo shardiyaa saaxibulxaalka afar arrimood mid ahaan ayaa loo shardiyaa afar arrimood mid ahaan alawalu ka koobaad atacriifu waa in la macrifeeyo ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi khushacan iyagoy wada khushuucsan yihiin absaaruhum indhahoogu ayay yakhrujuuna soo baxayaan khushacan waa xaalo saaxiibulxaalkuna waa yakhrujuuna wowga ku jira wowgiina waa macrifa maanta fa khushacan xaalun waa xaalo min adamiiri damiir baa laga xaalayn fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ku jira yakhrujuuna ilaahay uu ku qowlay wadamiiru damiirkuna acrafulmacaarifi macrifada isagaa ugu macrifaysan bacda lafdi ljalaala lafduljalaalaha dabadii wa haani ka labaad atakhsiisu waa in la khasiso takhsiis aynu qaadanno ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi fii arbacati ayaamin afar maalmood dhexdooda sawaa'an iyagoo u siman lisaa'iliina masaakiinta fa sawaa'an ereyga ihi xaalun waa xaalo min arbacatin baana laga xaalaynayaa wahiya iyadu wa in kaanad haba ahaato nakirata nakiro haba ahaato walaakinahaa ha ahaatee mukhasasatun waxaa lagu khasisay bilidaafati idaafayn ilaa ayaamin loo idaafeeyey maalmaha wa saddexaadna atacmiimu waa in cumuum laga dhigo ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin wax tuula ah maanaan halaagin ilaa lahaa kiiyuu u sugnaaday mundiruuna kuwa u digaa mooyaane lahaa mundiruun jumladaasi waa jumlo ismiye ah waana xaalo saaxibulxaalkuna waa qarya fa jumlatu lahaa mundiruun jumlada lahaa mundiruun xaalun waa xaalo min qaryatin baa laga xaaleeyey wahiya iyaduna nakiratun waa nakiro caammatun caam ah liwuquucihaa dhiciddeeda fii siyaaqi nafyi siyaaqu nafyi nafyiga siyaaqiisii ay dhacday ayaa caam ka dhigay waraabicu ka afraadna ataakhiiru waa in dib looga dhigo waa saaxibulxaalka canilxaali xaalada ayaa dib looga dhigi ka qowli shaaciri qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyo oo wuxuu yidhi limayata muuxishan dalaluun yaluuxu kaannahu khilaluun limayata inanta mayaa waxaa u sugnaaday muuxishan isagoo cidla'a ereyga muuxish ama cidlaynu ku macnayn ama duurjoog baynu ku macnayn oo uwaadhuni ay joogto limayata inanta maya waxaa u sugnaaday muuxishankiyay uwaadhuuni gasho dalalun gidaar baa u sugnaaday dalalka waxaa loo yaqaanaa waa seeska iyo jabadka meelaha laga guuray hadhaaga ku hadha inanta maya waxay leedahay buu yidhi isagoo muuxisho oo cidla'a ah, dalal bay leedahay iyo jabad bay leedahay waxaa laga qiimayn jiray dalalka xagga gaarinimada hablaha soomaalidu waxay yidhaahdeen inanta haddaad doonayso gaarinimadeeda gurigoogaa la hormaraa bay yidhaahdeen hadda saw ma aha waayo inanta iyadoo gurigooga joogta qashinku uu hor tuulan yahay waxba kuuma soo sidaa tirsan bay yidhaahdeen beriga horena guriga laga guuray baa la qiimayn jiray inanta gaarinimadeeda gurigay deganaayeen baa la eegayaa kadibna hadday inantu gaari tahay gurigooga daaradda aad bay u rushayn jirtay gurigana maxaanku idhaha moos yaroo biyaha ka celiya iyo kashkaash alaabta aboorka looga dhigo iyo waxyaabo noocaay ayay u samayn jireen waa hablaha gaarida ihi kadib guriga marka laga guuro ee laga raago dee sidii loo waraabiyey ee loo nabay ee loo adkeeyey iyo mooskii weynaa ee biyaha iskaga leexisay ayaa muddo dheer sii jiraya iyo kashkaashkii ay samaysay laakiin haddii ayna gaari ahayn kashkaash ka tegi mayso alaabteedu dhulkay taallay moos muddo dheer jirana ka tegi mayso oo dee moosba uma samaysanine biyihii yaraa yaraayoo da'aaba guriga gudihiis ay soo gelayeen waraabin badan iyo harid badan iyo nabid badan ay gega ka dhigaysaa meesha ma jirtee marka ay ka guurtaba daaq baa ka baxaya yaa garani markaa limayata inanta maya waxa u sugnaaday muuxishan isagoo cidla'a ah. dalalun sees baa u sugnaaday ama hadhaa yaluuxu wuu ifayaayo wuu dhalaalayaa ka'annahu waxaabaad moodaaba khilalun baad moodaa khilal oo xaasowda yar ee seefta gunteeda ku maran ama khilalka yare seefta gunteeda ku maran oo kale ayaabad moodaaba ama khilalka seefta afkeega yare hore iyo caaradeeda hore inteeda yaree dhuuban ayaabad moodaaba maxalu shaahidkeennu waxa weeye famuuxishan ereyga muuxishihi xaalun waa xaalo xaala buu kaygu yidhi xaala laamka waa la godayaa fa xaalun waa xaalo min dalalin baa laga xaalayna min dalalu baa laga xaalaynaya dalalu waxa weeye xikaaya ku jirtee min dalaalu waa maxki min dalaalu waad iska godiyabay minka horayso wa huwa isagu nakiratun waa nakiro litaakhiirihi waxaad uga xaalaynaysaa dibmarintiisa can ilxaali xaalada dib laga mariyey in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam